بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa camr ibn اljamuux saxaabiga camar ibnu jumuux la yidhaahda magaciisa waxaa halkudhig u ah shaykhun waa oday casama go'aansaday oo goostay calaa an yadaa inuu ku inuu kula dul istaago bicarajatihi lugtiisii jiiska ahayd aljannata jannada lugjiisa ayuu lahaa taasaa marka wuxuu go-aan ku gaaro casmiyaystay inuu jannada kula dhex tukubo uu jannada markaa kula dhex socdo camar ibnu jamuux ninka lagu magacaabo zaciimun waa zaciim waa oday oo min zucamaa'i yahriba magaalada yahrib ee madiina odayaasheeda fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga lagu jiray ah wa sayidun waa sayid waa nin madax ah oo bani salama ama salima reer beni salama madaxdooda ka mid ah almusawadu ee la madaxeeyey musawadka macnaha ahoo la madaxeeye madaxdaa laga dhigtay wa waaxidun waa mid oo min ajawaadi almadiinati magaalada madiina siqiyaalkooda ka mida iyo kuwooda deeqsiyiinta ah wadawi lmaruu'aati dadka sharafta u saaxiib ah fiiha magaalada gudaheeda nin ka mida ayuu ahaa wa camr bnu jamuux waqad kaana ah, waxay ahayd min hani min sha'ni اlashraafi ragga sharafta leh ee waaweyn xaaladooda fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga gudaheeda waxaa sha'nii arrin u ahayd an yattakhida inuu samaysto kullu waaxidin mid kasta oo minhum ayaa ka mid ah sanaman sanam inuu samaysto linafsihi nafsadiisa u qaas ah fii beytihi gurigii dhexdiisa nin kastoo odayaashii iyo dadkii waaweynaayey sharafta lahaa ka mida xilliga jaahiliga waxaa sha'ni iyo dhaqan iyo xaalad u ahayd an yatakhida inuu yeesho kullu waaxidin mid kasta oo minhum aya ka mid ah sanaman sanam inuu samaysto u yeelo linafsihi nafsadiisa fii beytihi oo gurigii uu dhex dhigto liyatabaraka bihi suu u barakaysto cinda alquduwi kallahaada agteeda iyo warawaaxi caraawida markuu subaxii kallahayu shaqada aadayana inuu sanabkaa barakaysto markuu ka soo laabtana wax kale asoon qabanin inuu qolka sanabka galo markaa uu salaamo ama barakaysto iyo walyalbaxa inuu u gowraco laha asaga fi lmawaasimi xilliyada ciidda marka la gaaro mawaasimta iyo wakhtiyaalka qaarkood inuu wax u qalo iyo waliyalja inuu magangalo ilayhi sanadka xaggiisa fi lmulimaati wakhtiga mulimaadka ay markaa jirto waa mar allaala marka mulimaadkii dhibaatooyinka ay jiraanna inuu markaa magangalo mulimaad waa dhibaatooyin xilliga dhibaatooyinka ay la soo food saaraanna inuu gadaashiisa galo wa kaana wuxuu ahaa sanamu camar ibnu jamuuc sanadkiisa yudca mid loogu yeero manaad baa la ohan jiray waqad ittakhadaha wuxuu ka sameeyey min nafiisi اlkhashabi alwaaxa kan ugu qaalisan buu ka sameeyey ilan xoolow lahaaye waqad ittakhada wuxuu ka samaystay sanabka wa kaana sanamu caamir bn اljamuux yudcaa waxaa la dhihi jiray manaad sanadka asaga uu lahaa manaad buu ahaa waqad ittakhadahu waxa uu ka sameeyey sanadkaasuu ka samaystay min nafiisi اlkhashabi qoriga iyo alwaaxa midka ugu ee ugu fiican wa kaana camar wuxuu ahaa shadiid alisraafi xadgudubkiisa miduu ku daran yahay fii ricaayatihi ricaayadiisa sanadkaa ricaayadiisii ilaalintiisa aad buu ugu xadgudbi jiray iyo wاlcinaayati cinaayadiisaba tixgelintiisa uu tixgelinayo waa mid ku xadgudba buu ahaa wa kaana camar wuxuu ahaa shadiid alsraafi xadgudubka oo uu ku xadgudbo sanadkaa fii ricaayatihi ilaalintiisa mid ku daran iyo waalcinaayati tixgelinta uu bihi sanadkaa tixgeliyo wa tadmikihi iyo marmarintiisa wuxuu aad u marin jiray uu ku dhoobi jiray binafaaisi iibi iibka kan ugu qaalisan catarka midka ugu qaalisan ayuu xoog u marin jiray mid tartiib tartiib loogu shushro ma ahee tadmiiq buu ku samayn jiroo xoog ayuu u marin jiray wuu ku dhoobi jiray kaana camr bnjamc wuxuu ahaa qad jaawaza mid ka tallaabsaday oo gudbay asitiina min cumrihi da'diisa lixdan bay dhaaftay xilliguu sabax yeelahayo ama xiina waktigii dheh aylixdan dhaaftay da'diisa bada'ad ay bilaabatay ashicatu liimaani iimaanka ashicadiisa waa iftiinkiisa iyo ilayskiisii ilayska iyo iftiinka iimaanka waktigii tamur uu bilaabday inuu ka buuxsamo buyuuta yafriba magaalada madiina guryaheeda baytan fa baytan guri guri xilligii uu bilowday iftiinka iimaanka inuu ka buuxsamayo taqmur inuu ka buuxsamayo ama uu ka buuxsamo buyuuta yafriba madiine guryaheeda baytan fa baytan guri guri xilligaa uu bilaabanahayay lixdan ayuu gudbay da'diisa calaa yadi lmubashiri bishaareeyihii alwali ee ugu horeeyey ee muscab ibnu cumayr ahaa gacantiisa ayuuna ku socday iftiinka iimaanka ah in guryaha madiine tartiib tartiib uu u galo waayo muscab ibnu cumayr waa wiilkii ugu horreeyey safiirkii inta maka ka diray nebiga madiine aadaysuu diinta u bara dadka waa muscab ibnu cumayr fa aamana waxaa rumeeyey calaa yadayhi muscab gacmihiisa wlaaduhu ninka camar ibnu jamuuxa awlaaddiisii aalaaa ee saddexda ahayd ayaa rumeeyey oo ilaahay qaatay diinkiisa mucawad iyo wa mucaad iyo khallaad saddexdaa bay ahaayeen saddex wiiloo odaygaa sanabka marmarinaya mtaqaanaa barfuumka haddana ka samaysanaya ilaaha saddex wiil ee uu dhalay ayaa gacantii muscab ku islaamtay iyo watarmun mid lafil ah lahum ayaga miday isku da ahaayeen wiil saaxiibkood ah lahum ayaga yudcaa loogu magacaabo loogu magacyeero mucaad mucaadi ibnu jabal mucaadi ibnu jabal wiil yar oo la yidhaahdo ayaga lafaca intaaba way rumeeyeen waa aamanad waxaa kaloo rumaysay maca abnaa'ihi ilmihiisa micigooda ahalaaati ee saddexda ahaa ummuhum hooyadood hindu hooyadii hinda la odhan jirayna way rumaysay ayadana wa huwa odayduna laa yacrifu ma oga min amri iimaanihim rumayntooda amarkeedii arrintooda shay-an wuxuu ka og yahay ma laha odaygii sanabkiisuu iska dul fadhiyaa naagtiisii iyo awlaaddiisiina ilaahay bay rumeeyeen subxaana wa tacaala ra'at way aragtay hindu hinda gabadha la dhaho zawjatu cumayr bin jumuuc naagtiisii ahaa ahayd canna yafriba magaalada madiina halaba inuu ka guulaysto haalib ka noqday calaa ahliha ehelkeeda alislaamu islaamka hooyadii hinda waxay aragtay oo camr bnu jumuux naagtiisii ahayd in magaalada madiina ehelkeeda badankoodu ay islaamku ka qaalib noqday qaateen wa annahu sha'niya lam yabqa inuusan ku soo harin min asaadati odayaashii alashraafi sharafta badnaa axadun mid inuusan ku harin cala shirki shirkigii gaalnimadii siwa aan ahayn zawjihaa ninkeeda iyo wa nafarin qaliilin koox yaroo macow asaga micigiisa ah dadkii kaba qabiiladii ashraaftii dadkii sharaftii lacagta lahaa dhammaan inay islaamkii qaateen magaalada madiina wax ku harayna ay fara ku tiris tahaye ausan ku harin siba wax ka soo haray ama aan ahayn zawjihaa ninkeedii waana farin koox qalilna ee yaroo macahu asaga micigiisa markaa ah wa kaanad waxay ahayd hinda tuxibbuhu mid jecel ninkeeda wa tujilluhu mid qadariso ixtiraamtoo weynaysa ayay markaa ahayd Eh, wa tushfiqu calayhi waxay uga baqaysay dushiisa min an yamuuta inuu dhinto cala alkufri gaalnimo inuu ku dhinto fayasiira uu ahaado ila naari naarta hoyd ay u noqoto fayasiira uu markaa ahaado ee uu galo ila naari taabay aad uga cabsanaysay wa kaana huwa asaguna wuxuu ahaa fi lwaqti nafsihi waqtigaa naftiisa yakhshaa mid ka cabsada calaa abnaa'ihi wiilashiisu u cabsanayey an yartaduu inay ridoobaanay ka laabtaan can diini aabaa'ihim aabbayaalkood diintooda iyo wa ajadaadihim awowayaalkood diintoodii iyo wa yattabicuu inay raacaan haada addaaci wiilkaa daaciga ahee dadka diinka ugu wacee musxab ibnu cumayr ah inay raacaan wuu ka cabsanaayey ayagana way u cabsanayaan inuu cadaab galo asagana wuxuu u cabsanaya inay diinta raacaan alladii musxabkaasoo istaaaca karay oo awooday fii zamanin qaliilin wakhti yar an yuxawila inuu wareejiyo ee uu bedelo kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka mid ah can diinihim diinkooda inuu ka wareejiyo wiilkaas in badan oo dadkii ka mida xilli yar diinta aabbayaalkood ka leexiyey oo diinkii nebi moxamed geliyey ayuu uga cabsanahayey iyo wa an yudkhilahum inuu geliyo fii diini muxammadin nebi moxamed diinkiisa faqaala wuxuu ku yidhi odaygii lizawjatihi xaaskiisii yaa hindu hindaay ixdarii digtoonidaada ka qab buu yidhi ilaali digtoonow buu yidhi an yaltaqiya wlaaduka owlaadaadu inay la kulmaan bi haada arajul ninka ninka in ilmahaaga ay la kulmaan ka ilaali yacnii muscab ibnu cumeer buu la jeedaa xataa naraa ilaa aan fiirinoon aragno ra'yanaa ra'yigeena fiihi asaga dadkii o dhan way raacraacayn waan u jeedaa kulley waa tashan doonnaa inaan raaci doonnii in kale ra'yi baan ka qaadan doonnaaye ka ilaali ilmaha ninkaa inay u tagaan faqaalad waxay tiri hindana samcan waayabo wa aacatan waan aeecay ku maqlaya ku aeecay walaakiin laakiin way u hoosgelisoo waxay tidhi hal laka ma rabtaa oo ma kuu sugan tahay an tasmaca inaad wax ka dhegaysato min ibnika wiilkaagii mucaad ahaa mucaadbaa baryaa waxaa akhrinaya guriga wax keekeenaye ma dhegaysanaysaa maa yarwiihi wuxuu ka soo wariyey can haada arajul ninka mucaad wuxuu ka soo maqlay wiilkaa ma dhagaysanaysaa oo ma rabtaa inaad maqasho fa qaala wuu naxoo wuxuu yidhi wayxaki wahal saba'a mucaad mucaad ma iishay war can diinihi miyuu ka baxay wa ana laa aclam anigoon ogayn hadalkiisaabuu u qaatay wayxaki liibaantaadiiyey wahal saba'a ma iishay mucaad mucaad ma ka baxay oo ma ka ishay can diinihi diinkiisii wa ana anigoo laa aclamu aan ogayn faashfaqat ilmar'atu mar'adii way cabsatoo way u baqday gabadhii asaalixatu saalixadda ahayd cala cala shaykhi odaygii waqaad waxay tihi kalaa maya maya bay tidhi walaakinahu laakiinse xadara wuxuu ka qaybgal u xaadiray bacda majaalisi haada adaaci wiilkaa daaciga ee muscab ah majaalisiye iyo golo uu fadhiyey qaarkood buu ka qayb galay wa xafida waa ilmo yare wuxuu ka xafiday shay-an shay oo mimaa yaquuluhu wuxuu dhahaya ah maya waa ilmo yaroo intuu iska dhex fadhiistay yuu wax ka soo xafiday faqaala odaygii wuxuu dhaha camar bnu jumuuc ahaa udcuhu ilaya iigu yeera balmucaad falammaa xadara markuu soo xaadiray wiilkii bayna yadayhi aabbihii hortiisa qaala wuxuu yidhi asmicnii shay-an waxoogaa imaqal sii bal oo mimaa yaquuluhu waxa uu dhahaya ah haada rajul ninkaa waxa uu sheegayad ka soo maqashay waxoogaa imaqal faqaala wuxuu yidhi mucaad bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim ilaa suuradda faatixa uu markaa akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim magaca alla naxariista guud iyo naxariista gaarle ayaan ku bilaabayaa alxamdu lilaahi mahad allay u sugnaatay rabbi alcaalamiin koonka oo dhan iyo dhulka caalamkuu ahaa alraxmaani naxariista naxariista guud alraxiimi naxariista midda mu'miniinta ah maaliki boqorkii ayaa mahad iska leh yowmi اddiini maalinta qiyaamaha iyaaka adiga un baan nacbudu ku caabudaynaa ilaahayow wa iyaaka adigun baan haddana nastaciinu ku gargaarii kaalma weydiisanaynaa ihdinaa nagu toosiyo nagu hanuuni asiraata almustaqiima jidka mustaqiimkee toosan siraata aladiina kuwii jidkooda ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda oo gayri almaqduubi kuwii loo carooday calayhim dushooda aan ahayn wala daaliina kuwii dhamee nasaaraa iyo kuwii loo careeday yuula iyo wax allaala wixii lamid ahoo sidoodoo kala noqdaa wadadooda ha nagu hanuuninin faqaala odagii markuu dhagaystay wuxuu yidhi maa axsana haada alkalaam hadalkan maxaa ka fiican buu yidhi maa axsan maxaa ka fiican hada اlkalaama wama ajmalahu maxaa ka qurux badan awa kullu kalaamihi ninkaasi hadalkiisoo dhan milu haada saanoo kale miya ma saanay kolay u wada macmac yihiin faqaala mucaad wuxuu yidhi waaxsanu min haada wa axsanu way kasii fiican yihiin min haada kan yaa abataa midba midka ka dambeeya wuu ka sii fiican yahay fahal laka yani caaqilo waaye waa u hoosgeliy duqa asagana fahal laka an tubaayacahu ma rabtaa inaad raacda buu yidhi ood la mubaayacooto fa faqowmuka qoomkaaga jamiican dhammaantood qad baayacuuhu way la mubaayacoodoona way raaceene sakata wuu aamusay ashayqu odaygii qaliilan kistoo buu aamusay hoosgelis bay ku noqotay uma qaala wuxuu yidhi lastu miihi faacilan mid arrintaa samaynaya ma raacaya buu dhahay xataa astashiira ilaa aan la soo tashado manaata ilaahaygii manaad ahaa yaa intaan u tago yaan leeya ma raaca mase waa iska dhaafa maya buu yidhi fa anduru aan fiiriyo maa yaquul wuxuu dhihi doono marka manaad wuxuu isoo dhaho uun baan ku socon fa qaala lahu lfataa wuxuu ku yidhi odaygii wiilkii dhallinyaraha ahaa aabbihii wamaa casaa maxuu mudan yahay an yaquula inuu ku dhaho manaatun manaad muxuu ku dhihi karaa yaa abataa wahawa khashabun qori waaye iyo alwaax assamu dhagoola ah laa acqil aan caqli lahayn walaa yantiq aan waramayn oon hadlaynine muxuu kuu samayn karaa buu yidhi faqaala shaykhu odaygii wuxuu ku yidhi fii xiddatin si xidda ah ama xanaaq ah ama kakan ama degan faqultu laka waxaan ku dhahay wiilyow lan aqtaca goosan maayo amran arin duunahu isaga sukadiisa hadalka badan iga daa buu yidhi ilaahaygaygii manaad ahaa sukadiisa wax aan go'aan gaaraayo ma jiro uma qaama wuu kacay camar ibn aljamuux ilaa manaad buu aaday wa kaanuu waxay ahaayeen sidoodaba mushrikiinta asnaamta caabudaa idaa araaduu markay doonaan an yukallimuuhu inay la hadlaan ila saamkinu hadleen way og yihiine jacaluu way yeeli jireen khalfahu gadaashiisa imra'atun cajuuza naag duq ah ayaa gadaal laga istaajin jiray fatujiibu canhu markaasay ka jawaabi jirtay bimaa yulhimuhuma wixii lagu soo ilhaamiye iyaahu asaga waa fii zacmihim waa see sheeganayaan markay islaantaa duqda hadlayso waxay u haystaan ilaahay baa wax u soo sheegay taasay noo soo gudbinaysaa waa zacmi waa sheegashadooda beenta ah uma kabacdi waqafa waa istaagay camar amaamahu hortiisa buu istaagay salabkii hortiisa biqaamatihi joogiisii almamduudati ee taagnaa ama dheeraa wactamada wuxuu cuskaday calaa rijlihi asaxiixati lugtiisii caafimaadka qabtay waayo faqad kaanat اlukhraa midda kale waxay ahayd carjaa'a mid jiis ahoo shadiidat alcaraji jiisnimadeeduy adag tahay tii saxiixdii caafimaadka qabtay buu ku istaagay faatnaa wuu ammaanay calayhi marad buu ammaanay atyab ahanaa ammaantan u qurux badan oo u fiicanee u udug badan ayuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi yaa manaad manaadow laa rayba shaki ma ku jiro annaka adiga qad calimta inaad og tahay bianna haada daaciyata wiilkan daaciga ah alladii wafada nooga soo galoo nooga yimid calaynaa korkeenna min makata maka nooga yimid laa yuriidu inuusan doonaynin axadan qof bisuu'in xumaan inuusan la doonayn siwaaka adi maahane adiga waad og tahay sanad ilaahaygaygii buula jeedaa manaadow ninkan maka ka yimid wuxuu rabaa inuu adinku xumeeyo wa annahu in kale meehe innamaa jaa'a wuxuu u yimid liyanhaanaa inuu naga reebo can cibaadatika caabuditaankaaga cibaadada aan ku caabudayno inuu naga reebuu u yimid waqad karihtu waxaan nacay anigana an ubaayacahu inaan la mubaayacoodoo raaco cala araqmi ayadoo weliba ay jirto cala araqmi weliba ay jirto mimaa samictu wixii aan maqlay oo min jamiili qowlihi hadalkiisa ficnaantiisa ah anoo xataa ogaadoo soo maqlay inuu hadal fiican yahay haddana inaan raaco waa nacay xataa astashiraka ilaa aan kula tashadee faashir calaya io bal buu yidhi maxaan sameeyaa ma raacaa mis waa iska daayaa falam yarudda calayhi manaad waa dhagax waxba ma soo jawaabin bishayin shay ma soo celinin faqaala odagii wuxuu yidhi lacallaka qad qadibta inaa xanaaqdaa laga yaabaa waxaad la aamusan tahay oo aad carootaa laga yaabaa buu yidhi faqaala lacallaka waxaa dhici karta qad qadibta inaad carootay wa ana aniguna lam asnac ma samaynaya shay-an wax yu'diika ku dhibaya bacda maanta wixii ka dambeeye raallaha buu yidhi walaakin laa ba's laakiin baas ma laha laa ba'sa fasaatrukuka waan kaa tegi doonaa ayaaman dhowr maalmood xataa yaskuta fasaatrukuka ayaaman xataa yaskuta canka alqadabu ilaa xanaaqu kaa yadhaado ilaa carar ay kaa degto dhowr maalmood baan kaa aamusnaanayaa kaana abnaawa camr bn اjumuuc camar ibn jumuuc ilmihiisu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa gartoo og madda tacalluqi abiihim bisanamihi tacalluqa iyo ku dheganaanta aabbahood sanadka uu ku dheggan yahay fogaanteeda taasay ogaayeen madda tacalluqi ku dheganaanta fogaanteeda abiihim aabbahood bisanamihi uu ku dheggan yahay inay xeel dheer tahayoo aad ay u fog tahay bay ogaayeen oo manaad ah wa kayfa iyo sida annahu asagu waa aabbee hada uu u noqday maca zamani zaman micigiisa qibcatan gobol oo minu sanadkii ka mid ah suu ugu dheganaaba cad iyo asgobol sanadka ka mid ah ayuuba noqdayba walaakinahum laakiinse adrakuu waxay ogaayeen annahu bada'at inay bilaabatay annahu odaygu bada'at inay ku bilaabatay tatazaczacu makaanatahu tatazaczacu inuu ka luxluxanayo inuu gilgilmaayo makaanatahu makaanada iyo booska sanadkiisa fii qalbii uu kaga jiro inuu sidii hore waxoogaa ahayn oo la lilili karo oo la lululi karo taasay markaa ogaadeen wa anna calayhim korkoodana inay tahay an yantazicuuhu inay ka soo siidaan ay ka fujiyaan min nafsihi nafsadiisa sanabkaas intizaacan ka soo fujin ayagana taas in korkoodu ay tahay yay markaa ogaadeen fadalika arintaana sabiiluhu waddadiisu ay noqonaysa camar ila aliimaani iimaanka ilaahay uu rumeeyey subxaana wa tacaala sanadkan haddii laga fujiyay dhaheen uu ku dhegan yahay wallaahi wadday u noqon doontaa inuu rumeeyo ilaahay adalaja way ku soo guureeyeen marka habeennimaay u yimaadeen abnaawa camr bni jumuux camr ibnu jamuuc ilmihiisii maca sadiiqihim saaxiibkoodna uu la socdo mucaad ibnu jabal ilaa manaata sanadkii manaad bay u yimaadeen fi lleyli habeennimay usoo guureeyeen wa xamaluuhu waxay ka qaadeen min makaanihi meeshii uu yilayba asoo dhan waa la soo qaaday wa dahabuu bihi waxay ula baxeen ilaa xufratin got libani salama reer bani salima yarmuuna ay ku tuuri jireen bihaa ayada aqdaarun qashinka meelay qashinqub ahoo reer bani salame ay qashinka ku daadinayeen bay la tageen wa taraxuuhu meeshaasay ku tuureen marka sanadkii halkaasay isaga tuureen wacaadow soo laabteen ilaa buyuutihim guryahoodii bay ku soo laabteen duuna an yaclama bihim axadun aydan qofna ogaanin hal qof oo ogaaday ma jiro duuna an yaclama asoonan ogaanin ama ogaansho sukadeeda bihim ayaga axadun qofna falammaa markii asbaxa u waabariistay camr dalfa wuxuu u soo socday ee uu soo aaday ilaa sanamihi sanamkiisii litaxiyati salaamtiisii inuu salaamo yuu u yimid falam yajidhu maba helinba yaa la salaamaa waxba ma yaalla meesha faqaal wuxuu yidhi waylakum halaagiiniiyow man cadaa yaa ku soo xadgudbay calىa ilaahina ilaaheenna haadihi laylata xalay war yaa ilaaheenay ku soo xadgudbay buu yidhi yaa la hadlaaya falam yujibhu axad bishay qof u jawaaba ma jirin qof anaa yeela dhahay waa waaye fadafiqa wuxuu guda galay yabxau inuu ka baarbaarahayo can sanafkii fii daakhili اlbayti wa khaarijihi guriga gudihiisa iyo bannaankiisaba wahwa asagoo yurqii qaylinaya yurqi macnaa cod buu bixinaayey wayusbidu xumbaynaaya xanaaqa dartii afka xumba ka keenay wayatahaddadu hanjaraaya goodinayaa wayatawacadu goodinaaya macnaha wayatahadad asagoo handadaaya wallahi haddaan arki laha kii saanhan yeeli lahaa wayatawacadu goodinaaya ayuu raadinaaya xataa wajadahu ilaa uu helay sanadkiisiiyo munkasan ku fooraroo lagu afgembiyey ayaguna wiilal cajiib badan bay ahaayeene caadi uma dhigine afgembi bay u dhigeen calaa ra'si madaxiisa madaxiisa ku afgembisan fi lcufrati godka dhexdiisa fagasalahu wuu dhaqay waharahu wuu ahiray waayabahu wuu udgiyey catani barfuumkalu ku shubay waacaadahu ilaa makaanihi booskiisii buu ku celiyey wa qaala lahu wuxuu yidhi amaa wallaahi allaan ku dhaartee low aclamu haddaan ogaan lahaa man facala qofkii kugu sameeyey haada arrintan wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa la akhzaytuhu waan dullayn lahaa buu yidhi tallaabaan ka qaadi lahaa siduu kuu dulayaan u dulayn lahaa laakiin wuu qofkiisaa ku yeelay falammaa kaanat markii la gaaray alleylaة الثaaniya habeenkii labaad cadaa way ku xadgudbeen haddana way u yimaadeen alfidyatu wiilash yaryaraa calaa manaat fafacaluu waxay ku sameeyeen fiihi sanadkii mila faciilihim اlams wixii ay shalay ku sameeyeen oo kale mila ficlihim biاlamsi wixii ficilkay shalay ku sameeyeen oo kale ku sameeyeen way qabteen qashin qubkay ku tuureen falammaa asbaxa shaykhu odagii markuu waabariistay iltamasa wuu raadiyey fawajada wuxuu helay fi lxufrati god munadakhan asagoo la mermeriya tookadaa bilaqdaari wasaq intay wasaqii qashin ka soo qaadeen isaa ugu dharoobeen meeshay dhigeen faakhada wuu soo qaaday wawasalahu wuu mayray wataya wuu udgiyey waacaadahu ilaa makaanihi booskiisii bay ku celiyeen ayuu ku celiyey wamaa zaala kama aysan sul alfidyatu wiilashay yafcaluuna inay samaynayaan bisanami sanamka midla daalika saasoo kale kulla yowmin maalin kasta waa habeen walba falamaa goortii daaqa bihim darcan uu ku dhibtooday odaygii falamaa goortii daaqay cirirtoontay bihim ayaga waxay samaynayaan darcan xagga laabta raaxa wuu aaday ilayhi sanabkii buu aaday odaygii camar ahaa qabla manaami tuusan seexanin markanu iska seexan jira so wuxuu salaami jiray tookadan intuusan seexan buu u tegey wa akhada sayfahu sayftiisiina wuu usoo qaaday facallaqahu bira'sihi madaxuu u suray marka sayftu inta u saaray wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa manaatu manaadow innii anigu wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu ma ogi man yasmacu bika haada alladii taraa qofka saa ku yeelaya ani ma aqaan buu yidhi ma aclamu ma ogi man yasnacu bika qofka kugu samaynaya haadaa kan alladii kaasoo tan aad arkayso ee fain kaana fiika khayrun hadduu khayr kugu sugan yahay nin uu wax uun wax anfacaya haddaad tahay ani iska daa waxaa ii tarine fadfaci shara sharta ka difaaca nafsika nafsadaada adi wax iska celi wey waaye wahaada sayfu tanna seef waayo macaka micigaaga ah bal tan xataa kugu kaalmeeye wax isaga celi uma kabacdi aawa odaygi wuxuu iska aaday ilaa firaashihi gogoshiisii famaa in istayqana maysan yaqiinsanin oo ma hubsanin alfidyatu dhalwiilashi yareeraa min anna shayqa odaygii qad qaba inuu quuriyey fii noomi hurdadiisa dhexdeeda famaa in istayqana alfidnatu haddii kale dhallinyaradu markay yaqiinsadeen min anna shayqa odaygii qad qaba inuu ku dhex quuriyey fii noomi hurdadiisa ay dareemeen inuu si fiican u dhex xataa habuu waxay ku soo boodeen ila sanami sanamkii faakhaduu sayf sayftii bay ka qaadeen horta min cunuqii qoortiisa wadahabuu bihi way la baxeen khaarija almanzili guriga bannaankiisii bay geeyeen oo qaranuuhu waxay ku xidheen xirig intay soo qaateene waxay ku xidheen ilaa kalbin ay mayitin oo dhintay haddana bixablin xarig sanabkii intay qoorta xarig uga xidheen yaa ay dhintay lugtiisay ku xidheen marka waalquuhu waxay ku tuureen bihimaa labadooda fii bi'rin libani salama ceel ay reer bani salama lahaayeenoo tasiilu ilayhaa lagu daadin jiray xaggooda alaqdaar wasaqyaalka ceel gorof ahoo biyaan lahayna wasaqda lagu shubi jiray isaga dhex tuureen oo watatajamaca fiiha lagu ururin jiray qashinka falama istayqada shayqu odaygii markuu kacay walam yajid muusan helin falammaa goortii istayqada uu baraarugay ashayqu odaygii walam yajid ma uusan helin asanamu sanamkii ma helin xataa kharaja ilaa uu soo baxay yaltamisuhu asagoo raaraarinaya haddana uu dhibtooday fawajadahu wuxuu helay mukiban asagoo ku dul foorara calaa wejhi wejigiisa fi lbi'ri ceelka maqaruuna laysugu xidhay ilaa kalbin mayitin ay dhintay waqad suliba laga qaatoo laga siibtay minhu aggiisa asayfu seeftiina seeftiina waa lala tegey falam yukhrijhu kama soo saarin haadii almarata markaa malxufrati godkii iga tag buu yidhi wainamaa taraka wuxuu uga soo tegey xayu alquuhu meeshay ku tuureen wa ansha'a wuu geeraaray marka shicir buu tiriyey yaquul wuxuu yidhi wallaahi low kunta ilaahan lam takun anta wakalbun wasta bi'rin fii qaranin wallaahi allan ku dhaartay low kunta haddaad ahaan lahayd ilaahan ilaah haddaad ahaan lahayd lam takun maadan ahaateen anta wakalbun adi io ay dhintay wasta bi'rin ceel dhexdii fii qaranin kuwa isku dhex xihan ma ahaan lahayn buu yidhi uma kadib maa labisa maba an dakhala fii diin illaah way dadaaleen wiilasha diinkii alluu soo galay tadawaqa wuxuu dhadhamiyey tadawaqa wuxuu dhadhamiyey camr ibnu ljamuuc min xalaawaة اiimaan iimaanka macaankiisa maabuu ka dhadhamiyey jacalahu yeeshay yacadu inuu qaniino banaana nadami faraha nadamka qowmamada faraheeda xibnaha faraha qowmama darteed inuu la qaniino calىa kuli laxdaةin daqiiqad kastii laxdo walba qadaahaa uu ku soo dhammaystay fi shirki gaalnimo taasuu ka qoomameeyey faaqbala cala addiini diiggii buu soo qaabdilay aljadiidi ee cusbaa bijasadihi jasadkiisa wa ruuxihi ruuxdiisa wa wadaca wuxuu dhigay nafsahu wamaalahu naftiisii xoolihiisa wa waladahu iyo ilmihiisa fii طaacati اllahi wa طaacati rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa aطeecitaankooda wamaa huwa kama soo wareeginba ilaa qaliilu wax yar maahane xataa kaanad ilaa la gaaray uxudun dagaalkii uxud uxud baa dhacay fara'aa wuxuu arkay camar ibnu jamuux abna'ahu wiilashiisii ahalaaata ee saddexda ahooyo yatajahazuuna diyaargaroobahaya isku diyaarinaya liliqaa'i kulmin ay la kulmaan acdaa' ilah ilah cadowiyaalkiisa saddexdii wiiloo diyaargaroobayo seefahoodii wuxoodii diyaarsanaaya ayuu arkay wa nadara waa eegay ilayhim xaggooda ayuu arkay haadiina raayixiin ayagoo kallahaya soo nacaraawaya subaxiina way baxaysa wax usoo gadgataan iyo waxay u baahan yihiin soo nacaraabaya ka usdi sharaa baad moodaa libaaxa kaynta ku jira oo kale ashara ka usdi sharaa libaax keenayd libaaxyada ee baadiyaha kaynta ku jira waa asad ulghaaba haabada iyo kaynta libaaxyada ku jira yaad moodaa wiilashii geesinimada ka muuqataa wahum ayagoo yatabahajuuna huraya holcaaya shawqan hilow ay u qabaan ilaa nayli shahaadati shahiidnimo inay gaaraan waalfawzi iyo liibaan yatawahajuuna ee huraya shawqan hilow ilaa nayli shahaadati shahiidnimo gaaritaankeeday u hilowsan yihiin waalfawzi iyo liibaan ay ku liibaanaan bimaraati illaahi ilaahay raadiyahaashadiisa faafaara almawqifu xamiyatahu faafaara waxay kicisay almawqifu mawqifkaa mowqifka waxaa loola jeedaa waxa ay samaynayaan arintaa iyo meeshaa waxay ku kicisay xamiyatahu xamiyadiisii odayga waxaa kacay ficiladiisii wacazama wuxuu goostay asagana calaa an yaqduwa inuu la duulaan qaado ee u raaco macahu micigooda ila aljihaadi jihaadka taxta raayati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam calanka nebiga hoostiisa inay markaa ka wada dagaalamaan laakina laakiinse alfidyata wiilashii ajmacuu waxay go'aan ku gaareen oo ay ku kulmeen calaa mancin inay ka reebaanay ka celiyaan abihim aabbahood mimaa cazama calayhi wuxuu go'aansaday go'aankii uu gaaray in laga celiyo waxaa laga celcelinaa maanta inuu diinka ilaahay difaaco subxaana wa waa shay cajiib leh fahuwa shayqun waa oday kabiirun oo weyn aacinu fi sinni dagalay daweyn buu ku jiraa wahuwa ilaa daalika odaynimadaa waxaa u sii dheer acraju waa jiis shadiid alcaraji jiisnimadiisuy adag tahay waqad cadarahu allaahu ilaahay baaba fasaxo u cudray caza wajalla fii man cadarahum dadka loo cuduruu ka mid yahay laysa cala alacmaa xaraj walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj intaba dembi ma aha hadday iska joogaan faqaaluu lahu waxay ku dhaheen yaa abaanaa aabow ina allaha ilaahay cadaraka waa ku cudur siiyey cudurdaar buu ku yeelay facallamaa maxaa tukallifu u dhibaysaa nafsaka nafsadaada maa acfaaka allah wuxuu ilaahay kaa cafiyey minhu xaggiisa faqadiba ashayq odaygii waa xanaaqay min qowlihim hadalkoodii buu ka xanaaqay ashadda alghadabi carabtan u daran waاnطalaqa wuxuu aaday ilaa rasuuli illaahi sala اllahu calayh wasalam yashkuuhum asagoo ayaga asagoo ayaga ka ashtakoonaya dacwu rasuulku u tegey sal alay wasalam faqaal wuxuu yidhi yaa nebiy allahi nebiga ilaahayow inna abnaa'ii wiilashayda haaulaa'i kuwaan ah yuriiduuna waxay doonayaan an yaxbisuunii inay iga iga celiyaan iga xabisaan can haada alkhayri khayrkan khayrkaa jihaadkiina iga celiya bay rabaan wahum ayagana wahum ayagoo yatadaracuuna xujo ka dhiganaya ayagoo deliil ka dhiganaya biannii anigu acraju inaan ahay nin acraj ah wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la arju waan rajaynayaa an ata'a inaan kula istaago bicarajatii lugtaydan carajada ah haadihi ee tan ah aljannata jannada inaan kula dhex socdaan rabaa buu yidhi iyo waa ii diidaayaan faqaala rasuulu calayhi الsalaau wasalaam liabnaa'ihi ilmihiisii wuxuu ku dhahay dacuuhu dhaafa iska daaya lacala allaha ilaahay waxaa la arkaa caza wajal yarsuquhu ashahaada inuu shahaada ku arsuqee fakhallow canhu iska daayeen idcaanan fulin idcaanan fulin darteed ay u hoggaansanayaan liamri rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wamaa in asifa maysan soo dhowaaninba waqtu lkhuruuj waqtigii la baxaayey xataa waddaca ilaa uu sagootiyey camar ibnu ljumuuc zawjatahu xaaskiisii wadaaca almufaariqi munfaariq mid baxaya sagootintiisa laa yacuud aan dibna u soo noqonayn nin wax sagootina nin wax faaruqaya baxaya mufaariq wadaaciisa laa yacuud aan soo noqonin oo kale yowaafadiisii u sagootiyey uma اtajaha wuxuu u jihaystay u fiiriyey u qaabilay ila اlqiblati qibladii wa rafaca wuxuu kor u qaaday kafayhi labadiisii gacmood ila الsamaa wa qaala wuxuu yidhi allaahumma arzuqnii allow igu arzuq aلshahaada ilow shiidnima igu arso walaa taruddanii ha igu soo celinin ilaa ahlii gurigayga khaa'iban anigoo hoogay khaa'ib buu arkaa hadduu soo noqdo liyoon wuxuu arkaa hadduu horay u tago uma alaqa way tageen wuu tegay de yuxiiqu bii asagoo ay koobeenay ku wareegsan yihiin abnaa'uhu waalaaa wiilashiisii saddexda ahaa iyo jumuucun ciidan kabiiratun fara badan iyo koox fara badanoo min qowmihi qoomkiisii ka mid ah bani salama walamaa xamiya markuu kulubaaday watiisu lmacraka duulaanka tinaarkiisii waa iska isticaaro waa markuu dagaalkii kululaaday baa loola jeedaa uxudsaan la socono haziimayad baa muslimiinta soo gaartay waana laga kala cararay rasuulka oo watafaraqa annaasu dadkii ay ka kala tageen ay ka kala carareen can rasuuli illaahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay shuuhidda waxaa la arkay camar binujumuux baa la arkayo yamdii soconaya fi raciili اlwali raciisha iyo kooxdii hore ee safka hore ku jirtay u soconaya wayahiibu boodaaya calىa rijlihi الصaxiixa lugtiisii caafimaad qabta wuu ku boodayaa wahban bootin wahuwa yaquul asagoo dhahaya inii lamushtaaqun ilى اljanna inii lamushtaaqun ilى اljanna jannaan u ciil qabaa jannaan u hilowsanahay jannaan rabaa jannaan u hilowsanahay lamushtaaq waxaan xiise u qabaa ila aljannati wa kaana waraa'ahu gadaashiisa waxaa ka dagaalamayey ibnu wiilkiisii khallaad khalaadna gadaal buu seef wataa asagana wanaazaala kama uusan zuulin ashayqu odaygii wafataahu ishaabkiisii canugiisii waa ee khalaad ahaa yujaalidaani inay difaacayaan can rasuuli اllaahi sal اllahu calayh wasalam dadkii carray kuma jirin nebigay difaacayeen xataa kharaa ilaa ay dhaceen labadooda saricayni ayagoo lagdoono mayd ah shahiidayn laba shahiid ah calaa ardi اlmacrakati goobtii dagaalka dhulkii macrakada ayay ku shahiideen layse uma dhexaynin bayna alibni wa abiih wiilka iyo aabbihii geeridoodii dilkooda ila laxadaad laxadaad maahane daqiiqooyin yar yar ah iyo laxadaad ilbiriqsiyo ayaa u dhexeeyey wamaa in wadacad maysan dhigin almacrakatu dagaalkii awsaaraha culaysyaalkeeda waxaa loola jeeda dagaalkii maba dhammaanba xataa markuu dhammaaday xataa qaama ilaa uu istaagay rasuulu llaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam ilaa shuhadaa'i uxod uxod shuhadadoodii ayuu istaagay raggii lagu dilay uxud liyuwaariyahum suu u aaso oo uu qariyo turaabahum ciiddooda si ciidda loogu aasuu rasuulkuu istaagay faqaala liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku dhahay khalluuhum u sii daaya bidimaa'ihim dhiigagooda iyo wa jaraaxihim dhaawacyaalkooda waayo waa shuhado karfan lama geliyo lama dhaqo janaaso laguma tukado oo malayna dadka alla jidkiisa ku dhintay inay dhinteen bal axyaa way noolyihin buu dhaha ila subxaana watacaala nin nool dhardhaar mayd geli bal adi ee karfan geli ee meesha soo dhige janaaso ku tuga ma soconayso waxay la mid yihiin dad nool cinda rabbim yursaquun ha u malaynina buu ilaah bahay subxaana wa tacaala cinda rabbi mursaquun alla agtiisa laga fuudiyaaye khalluuhum bidinaa'ihim dhigagooda u daayi wa jaraa'ixin dhaawacyaalkooda xataa tuutahooda u dhaafa fa ana shahiidun calayhim ana maqaati u ah buu dhahay rasuulka sal alla alah wasalam anaa shahiid u ah uma qaala maa min muslimin muslim ma jiro yuklamu la dhaawaco fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawaco ilaa jaa'a waa imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yasiilu xaal uu ka daadanayo daman dhiig dhiigga sidiibuu uga socdaa allownu ka lowni الzacfaraani midabkiis waxaad moodaa zacfaraanka midabkiisa wاriixu ka riixi اlmiski uduga ka soo baxaya miski baad moodaa uma qaala wuxuu idhi adfinuu aasa camr ibn اjamuuc maca cabdulahi bni camr cabdullaahi ibnu camr ibnu xaraam ninka la dhaho la aasa waa badnaa maalintaa dhaawac dhimashada muslimiintana way tabardarnaayeen oo markaasay dagaal ka baxeen lama awoodi karin qof kasta in god qaasa loo qodo labalabaa laiskula duugahayay marka labalabo ayaa laisugu aasahayey laba marka la keennaba wuxuu odhanahay nebiga kee xaafid ahaa labadan labadooda kee qur-aanka aad u yaqiinay mid marka loo tilmaamo asaguu godka ku hormarin jiray xaafidulqur'aanka waad artay asagaa imaam ah xataa qabriga asagaa lagu hormarinayaa aadafinuu aasa buu yidhi camr ibnu jamuux ninka lagu magacaabo maa cabdullaahi ibni camar waa jaabir aabbihi micigiisa la aasa faqad kaana waxay ahaayeen mutaxaabayni kuwa isjecel kuwa isjeceloo mutasaafiyayni saafi isku ahoo isku qalbi furan bay ahaayeen fi dunya adduunkee aakhirana ha noqdaane iskula aasa radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqdo can camr bn jamuux iyo asxaabihi camr bnu jamuux iyo asxaabtiisa oo min shuhadaa'i uxud uxud shuhadadoodii ka mid ah wanawara lahum ilaahay ha u iftiimiyo fii qubuurihim qubuurtooda camr ibnu jamuux qisadiisii cajaa'ibta badnayd ayaan meesha uga gudubnay beritooda haddii rabbina gaarsiiy waxaanu geli doonaa saxaabiga ku xigee tobanaad waa cabdullaahi bnu jaxsh haddii rabbi idna subxaana wa tacaala meesha hanoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam